alxamdu lilahi wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعlى alihi wصaxbihi wman ihtada bhudah wbacd salaamu اllahi عalaykum wraxmath wbarakaatu waxaynu biidn اllahi tacaala aynu bilaabeynaa darsigii koobaad bacd almuqadima ee kitaabka tafsiru lbaadiiin biisilaaxaati lmuxadiiin inta aanaynu bilaabin waxaynu sheegnay bacd lmumayizaat ama waxyaaba maxaasina oo wanaagya-a oo mualafkan ama kitaabkani leeyahay maxaa kamid ahaa cibaaradiisu way fuduuddahay waaya kitaabka ninka fahmaa labadii kitaab soo qaadanay wuu kaga filaanaya ama wuu fahmaya ayib min min maxaasin hada kitaab waxaa ka mid a ah, nooc kastoo anwaacdii kamiduu sheego muxuu u sheegayaa mihaal waay muqadimada muqadimada waxbuu sheekhu ku ishaaray muxuu ku ishaara ninka su-aashaa ka jawaabaya su-aal labaad baan aan dhakada ka saaraya hays waa inuu nin adag noqdo haye haye oo muxuu sameeyey Mm. ayuu anwaacdiisii ayuu sii ishaaray soo ma waay muqadima ma muqadima mise waa muqadama hmm? labada noqon karta waay ii fadhiiso labada noqon karta haye istaag muqadima iyo muqadama maxay ku kala duwan yihin annaga nalooma xarakeyn way ku arakaysantay a marka muqadima iyo muqadama labadaba waa loo akrin karaaye maxay ku kala duwan yihin isku mid ba muqadama waa tii kitaabka inta kale ka hormarta haye muqadimana hmm. hmm. staag Hmm. muqadima muqadama waa tii lasoo hormariyey muqadimana la wasdhaafisa muqadima oo bismi lfaacila ayaa tii hormartay iyadoo keyrkeed ka horeysay soo ma muqadamana tii lasoo hormariyey waay waay <clears throat> muqadima af soomalia maxaynu ku sheegnay hordhac maxaan kale ku sheegnay gogol dhig bismi illaahi araxmaan araxiim shalay maxaynu nidhi mualifku kitaabka basmaladii muqadimada kumuu sheegay halkuu ku sheegay cinda awali darsin bacda alqadima bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magiciisa allaha alraxmaani raxmaanka ee sifatu raxma leh ee naxariistiisu badan tahay alraxiimi ee naxariistiisaasi khalqigiisa gaadhay ee ay wada maashaysee deeqday ayaana abda-u ku bilaabayaa hada almuala hada almualaf mualifkan aan ku bilaabaya saas wey wuxu uhi sheekhu markaa ilaahay magacantiisa oo lagu bilaabo kutubtuna waa min almustaxabaat min asunan mustaxaba waana min hadyi nabiy sal allahu alayh wasalama in kutubta iyo rasaa'ilka lagu bilaabo bisinka oo rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam kitaabkii uu diray ninkii looga oran jiray hiraql muxuu ku bilaabay nabigu alayh isalaatu salaam bismilada dikru bacdi almuqadimaat dikru bacdi اlmuqadimaat almutacaliqa waxaa kaloo bisinka bilowga kutubta lagu bilaabayaa iyo rasaailka waxaa looga qasdinayaa tabaruk iyo an asmaada ilaahi jala wacala laga laga barakaysto dikru bacdi اlmuqadimaat almutacaliqa biculuumi اlxadiid waxaynu sheegaynaa bacd dikru bacdi اlmuqadimaati baabu dikri bacdi اlmuqadimaat almutacaliqa biculuumi اlxadiis kani wuxuu u baab yahay ama waa baabkii lagu sheegayey waxyaabo gogol dhiga ah hordhacyo ah oo ku tacalluqa oo la xidhiidha culuum اlxadiis cilmiga la yidhaahdo waxyaabo hordhaca oo macno weyn ku fadhiya oo saba sabab u ah inaad fahanto fanka culumulxadiis la idhaha ama usuululxadiis la idhaha ama cilmulxadiis la yidhaahdo magacaanta cilmigana waxaa ka mid a ah usuululxadiis soo ma sida fiqigaba loo yidhaha maxay usuulu alfiq waay waxaa kaloo ka mid ah culumulxadiis marka sheekh wuxuu ku leey waxaan sheegi doonaa waxyaabo hordhacyo kale oo ama gogol waxyaaba gogol dhig ah, muqadimaad oo ku tacalluqdo xidhiidh la leh cilmigan waay dikru waxaad ka dhigi kartaa mubtade khabarkiisii isagoo muahara uu maxduuf yahay dikru bacdi اlmuqadimaat almutacaliqa biculuumi اlxadiidi hada baabuhu ama hada mawطinuhu soo ma tacriif xadiiu kaale alxadiiu luqatan tacriif xadii xadii baan kuu tacriifine xadii maxaa la hah ota xadii looga jeeda ila waxaanu hi culum xadiis baa fanka la dhaha soo ma marka xadii maxaa looga jeeda lafdiga xadii musalaxa xadii ereybixinta xadiia maxaa looga jeeda alxadiiu xadiisku luqatan luq ahaan bimacnaa aljadiid wey bimacna aljadiid alxadiis waxaa looga jeedaa luqa ahaan shayga cusub ayaa waxaa la yidhaahdaa xadiid wa minhu macnahaas ayuu ka mid ahaaday qowluhu tacaala hadalka alle uu yidhi maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin ila istamacuu wahum yalcabuun markuu gaalo alla ka hadlaya ilahi wuxuu yihi maa yaatiihim uma imanayo min dikri ula iman maayo u iman maayo min dikri min rabbihim wax dikriya oo ilaahay oo rabbigood xaggiisa ka yimi u iman maayo oo muxdathin cusub oo aanay hore u haynin ila istamacuuhu ilaa hadduu yimaadana waa dhegaysanayaan waxaal waxay dhegaysanayaanna yalcabuuna ay ciyaarayaan ay ciyaar ka dhiganayaan nimankii gaalada ahaa ee noolaa markii uu qur-aanku soo degaayey ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dul akrinayay ayuu allah wuxuu tilmaamayaa qur-aankaasi inuu iska soo daba degay oo marka uu waxa weeyaan qaybi soo degto oo qeyb cusubi timaadaba halkii ay ahayd waajibku inay ku qaabilaan dhegaysi iyo maqal iyo dhegraaricin iyo fahan iyo rumayn iyo ku camalfal inay ku qaabilayeen waxa weeye beenin iyo ku jeesjeesid ay nebiga sal allahu alayh wasalam iyo waxyigii uu ay ku jeesjeesayaan iyo ciyaaray ku ciyaarayaan marka muxdathin maxaa looga jeedaa halkan ay mutajadidin cusub oo aan hore aanay u haynin wax waxyiya markuu nebigu u sheegaba oo dikrigiiiyo qur-aankii ka mid a oo aanay hore uhaynin inay ku dheeldheelayeen ayuu alla jela wacala tilmaamaya marka muxda fi hadi laaya maxaa looga jeedaa ay mutajadid jadiid baa looga jeeda yani mid hore aanay u oo cusub oo ama warar ay sheegeen beeninaya ama waxyaaba ay ku taxadiyeen waxa weeyaan maaragtay ku saabsan wahaakada marka xadiid luqatan waxaa la yidhaahdaa waa aljadiidu walihada waxaa la yidhaahdaa fulan waa xadiiu cahdin bilislaam kutubta fiqiga soo kuma idin arag xadiiu cahdin bilislam macniheed waa maxay islaamkuu ku cusubyo hadduu soo islaamay wey ya waan garta yani mutajadid wa fii isilaaxi lmuxadisiin kaasi waa luqadii idan aayaddaasi markaynu saa u macnaynay miyay daliilu noqonaysaa mubtadicada yidhi aayaddan waxaa kutusa qur'anku inu makhluuqi ya yidhi muxdathin macnaheed waxa weya waa waa la soo dariyey oo waa la abuuray oo waa qiraas warkaasi war saxma ah. wa fi isilaaxi lmuxadisiina muxadisiina ereybixintooda taasi waa luqadii muxadisiin marka ereybixintooda loo eego huwa maa udifa ila nabiyi sala allahu alayh wasalama min qowlin aw ficlin aw wasfin aw taqriirin xadiid waxaa la idhaahdaa maa udiifa wixii loo tiiriyey ila nabiyi sala allahu calayh wasalama wixii nabiga sala allahu alay wasalam loo tiiriye laga soo raray ee min qowlin qowl ah hadal la yidhi ah min qowlin odhaah ah aw ficlin samayn ah wax la sameeyey iyo fal ah aw wasfin ama sifo iyo sifayn la sifeeyey ah aw taqriirin ama qirid ah rasuulka sala allahu alayh wasalama wixii agtiisa lagu sameeyo ee uu ka aamuso nebiga alayh isalaatu wasalaam uu ogaaday oo uu ka aamuso taqriir baa la yidhaha soo ma ya taqriir baa la marka taqriirkiisu nebiga sala allahu alayh wasalama dee sida aynu arki doono waa xujo calayhi salaatu wasalaam marka muxuu ku yuri muxadisiin waxay u yaqaanaan xadiid shay kasta oo loo tiiriyey oo laga soo raray nbga nebiga calayhi isalaatu wasalaam afar mid un baanu noqonaya imaa wax qowla iyo hadala ah, iyo odhaah ah ama ficil iyo fal uu nebigu sameeyey ah ama sifo iyo iyo uu nebigu sifaad uu nebigu leeyahay ah oo ama ku saabsan akhlaaqdiisii ama ku saabsan khalqigiisii nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo abuurkiisii soo ma siduu nebigu u ekaa aleyhi salaatu wasalaam miyuu dheeraa miyuu gaabna nabigeenu sala allahu aleyh wasalama wejigiisu siduu u ekaa sala allahu aleyh wasalama midab ahaan siduu midabkiisu ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalama timihiisu nabigeena aleyhi salaatu wasalaam siday ahaayeen timo dheer bay ahaayeen ma timo jilicsan bay ahaayeen timo adag bay ahaayeen ya rasuulkeenu sala allahu alayh wasalama muuqiisu suu ahaa marka la eego dhuubni iyo buurni kul hada waa sifaat soo ma sifaat khalqi wey kadalika sifaatkiisa khuluqiga nabiga alayh isalatu slam akhlaaqda wanaagsan ee alla siiyey ah shajaacadiisii xilmigiisii cadligiisii raxmadiisii sala allahu alayh wasalama waay waxaa kaloo was marka taasaa looga jeeda aw taqriirin ama wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalama qiray iyaduna sunadiisa ayay ka mid tahay xadiiskii ayay kamid ayuu ka mid yahay marka ma xadiis xadiis intaasi uga jeeda waadix ikhwaan waay waxaynu hadda tacriifinay culuum lxadiid labadii kelmadood ee magacaasi uu ka koobnaa kelmad kamidaynu gaar u tacriifinno waa alxadiid soo ma marka labadoodii laysku daree culuum la laysku yidhaahdo iyadana maxaa lagu tacriifiya oo iminka alxadiid waa kelmad baynu hadda tacriifinayni wixii ay shamlinaysan aynu sheegin laakiin culuum lxadiis jumlada mudaafka iyo mudaaf ileyhiga iswadata ee magaca ka magac ahaan maxaa looga jeeda soo ma oo iminka marka dee laleeyay lfiqi muxuu ka kooban yahay magacaas laba kelmadood soo ma marna labada kelmadood baa midba gaarkeeda loo tacriifiya marna labadoodaa laysu geeyaayoo tacriif iyo qeexid baa la siiyaa soo ma tacriifu cilmi xadiid qaala alxaafid ibnu xajar raximah اllah xaafid ibnu xajar wuxuu yihi waxaynu nidhi kitaabkan gudihiisa waxaynu ku baran doonaa culimadii muxadisiinta in badan oo ka mid a raggii ahlulxadiidka ahaa iyo raggii cilmigan u shaqeeyey aimadii cilmigan u shaqaysay in badan oo kamid aynu baran doonaa waxaa kale aynu baran doonaa kutubtoodii soo ma qaala alxaafid ibnu xajar raximah xaafid ibnu xajar waxa uu yihi ilaahay ha naxariiso xaafid ibnu xajar goor buu dhintay mm. sideed boqol iyo waxa uu dhintay sanata tnatayni wa khamsiina wa thamaanumiya min hijrati lmustafa sala allah alay waslam sideed boqol iyo libiyo kontonkii hijriga ayuu dhintay xaafid ibnu xajar raximah llah waxaanu kamid yahay min aimati lcilmi aimadii cilmiga ku sheeganaa ayuu ka mid yahay kutubtiisa aad dowrada ku dhigataan maxaa ka mid a ah? ha buluq lmaraam fi adilat alaxkaam waay <clears throat> waa caalimka culimadu ay yidhaahdeen kitaabka la yidhaahdo kitaabka cadiimkaa ah ee la yidhaahdo saxiixu imaami اlbukhaari ma caanka ku noqday bismi saxiixi اlbukhaari ay a'imat lislaam isku waafaqeen kuna ijmaaceen inuu yahay asaxu kitaabin bacda kitaab illahi caza wajal soo saama ijmaacaas ahlucilmigu kitaabkay saa ku ijmaaceen saxiixulbukhaari la yidhaahdo kitaabkaas waxay culimadu yidhahdeen sharixiisa in insharax waafiya oo u qalma la sharaxo waxay ahayd daynan calaa ummati muxamedi sala allahu alayh wasalam <clears throat> ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalama deyn bay ku ahayd deyn deyntu waa maxay waxa qofka lagu leeyay soo ma deyntaasi waxaa ummadda ka guday fajaء allahu bixaafid bixaafid ibni xajar fawafaa hada dayna can hadihi lumma deyntaasi ummadda waa ka guday oo waxa uu alifay kitaab la yidhaahdo fatxu lbaari bisharxi saxiixi limaami maxamed ibnu ismaaciil albukhaari kitaabkaasi shan iyo labaatan sano ayuu qorayy hamsa ishriin sana ayuu qorayy walihada imaamka la yidhaha shawkani raximah llah saaxibu nail awtaar iyo kutubta lamidka caalimka leh waxaa lagu yirhi maad bukhaari sharaxdid bukhaari miyaad sharaxdid washawkani lahu nukatun cajiiba nukatun fi lcilmi cajiiba markaasu wuxuu yihi laa hijrata bacda alfatxi laa hijrata bacda alfatxi waa maxay ha la la lafdigu waa maxay laa hijrata bacda alfath ya waa xadiis nebi soo ma oo saxiixa oo axaadiista saxiixa ku sugan ka mid a wuxuu hi laa hijrata bacda alfathi fatxi dabadii lama hijroonayo xadiisku laa hijrata bacda alfatxi masalo sharciguu ku saabsanaa laakiin isagu muxuu soo dhambashay wuxuu rabaa inuu ammaano fatxulbaari oo xaafid ibn xajar leeyay markaas wuxu hi laa hijrata bacda alfath fatxulbaari bisharxi saxiix lbukhaari dabadi cidii bukhaari sharixi mayso hijroon maysa saxiixo ma qiimuu kitaabkaasi leeyahay ayay ku tusinaysa hada alxaafid ibn xajar raximah llah manaaqibtiisa iyo fadaaishtuna caalimay badantay wuxuu yihi qaala alxaafid ibn xajar raximah llah fi nukat cala culuumi lxadiis kitaabkiisa la dhaa annukat calaa culuumi xadii kitaabkaa wuxuu ku yidhi aan kitaabkan tilmaan yarkaa siiyo culuum lxadiid waa kitaabka halka saxiixu lbukhaari uu ugu jiro kutubta mutuunta xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalama cilmu lmusalax kitaabka lafdhabarta u ah ee ahlulcilmigu aadka ugu khidmeeyeen ee kutubta laga alifay kamida ah waxa weeye kitaab la dhaha culuum lxadiid oo caalim ibnu salax la dha leey maaragtaad maxaan kugu i culum xadiidkaa iskale xaafid ibnu salax xaafid la yidhaho wuu inoo iman doonaa kitaabkaasuu culimadii u khidmaysay waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar raximah llah waxa uu qoray kitaab la yidhaha annukat calى culuum xadiid ama calى kitaabi ibn salax culuum xadiid waa kitaab aada u qiimo badan weeye kitaabkaa wuxuu ku yidhi cilmu lxadiii cilmiga cilmuxadiis laydhaa huwa macrifatu lqawaacid tacriifkiisu waxa weeye marka saa laysu raaciyo waa macrifatu lqawaacidi inaad barato qaacidooyinkii allatii kuwaasoo yutawasalu bihaa lagu gaadho ilaa macrifati xaali raawi raawiga xadiiska wariyey xaalkiisa qawaacidda lagu garto xaalka raawigaas maxaafidba ma dabdigiisa xifdigiisu waa sidee mise dabdigiisa iyo xifdigiisu ma fiicna waxa weeyaan dabaqada uu yahay waa dabaqade darajada uu raawigaasi taagan yahay waa darajadee cidda wax ka qaadatay waa ayo cidda isaga wax ka qaadatay waa ayo buldaantu u rixlaystay waa kuwe kuwa aanu gaadhin waa kuwe waxa weeyaan culimadu mubaasharatan wuxuu ga wariyaa waa ayo kuwa uu waasito wax kaga wariyaa waa ayo waakada ilaa macrifati xaali raawi raawiga xaalkiisa qawaacidda lagu garto raawigii xadiiska warinayay xaalkiisa dabaqaduu ka tirsan yahay magiciisa iyo dabdintiisa waxa weyaan xaaladiisa cadaalad ahaaneed waxa weyaan iyo xaaladiisa xifdi iyo dabdi ahaaneed waxa weyaan cidduu wax ka qaatay ciddii isaga wax ka qaadatay waxa weyaan xifdigiisa iyo ma garanaysa xaalka uu yahay waxbaa lagu waxyaaba qaar baa maaragtay lagu qabsaday mise waxba laguma qabsanin wahaakada wahaakada waxaynu sheegnay iyo kuwo kaleba waa waxyaaba inaga wax inoogu dhisnaanayaan soo ma markaynu xadiiska sixadiisa ka hadlayna iyo dacfigiisa soo ma marka qawaacid cilmulxadiis waxaa looga jeedaa waa cilmi lagu barto qawaacid ha waxaa lagu siinayaa qawaacid iyo tiirar iyo astaamo lagu barto oad ku garanayso xaalka qofka waxwariyey iyo walmarwi ka wariyey xaalka ciddii waxwarisay iyo walmarwi ka wariyey almarwi waa xadiiskii laftigii sooma xadiiskii xadiiskii la wariyey ma xadiis la xujaysanaya ma midaan la xujaysanaynba ma xadiis haabita ma midaan sugnaynba ma xadiis saxiixa ma mid saqiimaba ma xadiis maaragtay kabmaya oo dacfiga ku sugan uu yahay dacfi kabmaya mise waa xadiis dacfi ku sugani iyo dacfi aanu ka soo ma almawduuc hal yanjabir ayuha alikhwa ha xadiiska mawduuca mu kabma ya ma kabma waay marka qawaaciddan lagu siinayo iyo furayaashan laguu dhiibayo qaacidana waxaa la dhaha waxay soo wada galaan waxyaabo badan waa hadal guud oo wax badani kuwa oo jusiyaad badani soo hoos galaan soo saama qawaacid ikiya soo saamadn dhigan qaacida waxaa la dhahdaa shayga hadal guuda ah ee ay soo wada gelayaan maxay amfilo iyo ajzaa iyo jusiyaad fara badani marka qawaacid baa lagu siinaya fi lcilmi oo aad ku kala oo aad ku garanayso shaygii nebiga laga wariyey xaalkiisa iyo cidda warisay xaalkiisa xadiiska nebigu muxuu ka kooban yahy wax la wariyey iyo cid iyo cid warisay soo labadaa kama koobno labadaa xaalkoodii baa lagu kala dhigdhigaya oo qawaacidaasaad kufaysa idan hada ulum hada cilmu lxadiis warkaas sooma cadda sheek mawduucu hada lcilmi culum lxadiis mawduuciisu waxa weeye mawduucu hada lcilmi cilmigan mawduuciisa iyo meesha uu ku saabsan yahay waa fil asaniidi iyo walmutuuni lmarwiyati asaniidii iyo mutuuntii la wariyey mutuuntii la wariyey iyo asaaniiddii lagu wariyey ayaa xaalkoodii lagu sheegaya xadiisku muxuu ka kooban yahay sanad iyo matni xadiisku muxuu ka kooban yahay sanad iyo iyo matni marka cilmulxadiis wuxuu ku tacalluqaa sanadkaas oo raawigii ah iyo matniga oo marwigii la warinayay ah ikhwaan mawduucaasi meesha uu ku tacaluqa waa sidaas haddii lagu dhaha cilmu naxwi waxaa ku tacaluqa mawduuc cilmu naxwi waa maxay oo kelimaadka carabiga marka la eego xagga icraabtooda iyo binahooda soo ma ya xagga tasriifkooda iyo kala dhalintooda miyuu ku tacalluqa maxaa ku tacalluqa kaas sarf waay usuul fiqi mawduucu ka hadla waa maxay adilada iyo istinbaadkeeda soo ma adilada iyo qaabka loo deliishado iyo maraatibul adila iyo cidda deliishanaysa waa sanadkiiyo matniga sanadka iyo mutunta lagu wariyey sawaan weyaan halkaasi suwaan maaha halkaasi waa khaa mabaciya sawaan kaanat marfuuca mutuuntaasi ha ahaato mid marfuuco nebiga loo rafciyey aw mawquufa ama mid saxaabe laga warinayo aw maa duunaha ama mid cid ka sokaysa saxaabada laga warinayo oo taabiciin iyo wixii ka sokeeya wain kaana haba ahaada aslu wadcihi wain kaana haba ahaado aslu wadcihi asalka loo dejiyey hama ahaado min ajli axaadiisi marfuucati axaadiistii nabiga loo rafciyeyba asalka loo dejiyey ha ahaado ka wadaa shab wuxuu ku leeyahay mawduucu cilmi xadiis mawduuciisu wuxuu ku tacaluqaa asaniidda iyo mutuunta sanadku waa abtirsiintii matniga soo maa xadiiskuna ka xadiisna haddaad maqasho wuxuu ka kooban yahay matniyo iyo sanad matniguna waa raawiga oo ruwaadi weeyaan eh, cafwan sanadku waa ruwaadi matniguna waa marwigo waxa la warinayo zayn ya ikhwaan mutuunta iyo asaaniidda aynu uu mawduuca cilmuxadiis ku saabsan yahay mutuuntaasi mutuuntaasi marfuuc way noqon kartaa mawquuf way noqon kartaa haye maqduuc saxaabo loo taabiciin loo tiiriyey oo iyo cid ka sokaysa oo kasii dabaqad hooseysa taabiciinta way noqon kartaa laakiin wuxuu ku leeyahy mawquufaadkii iyo maqtuucaadkii way soo gelayaan waxyaabaha culumulxadiis buu ku saabsan yahy laakiin culuumulxadiis asalkeeda waxaa loogu talagalay in loogu khidmeeyo axaadiista nebiga marfuuca asalkeeda maxaa loogu talagalay in loogu khidmeeyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalame marfuuca leesh lianna axaadiisa nabiyi sala allahu calayh wasalam nebigu wixii uu yidhi ama nebiga ka sugnaaday bixaddi daatihibu wuxuu yahay xuja soo ma waa waxyi soo ma laakiin aqwaasha saxaabadu xujo ma tahay aqwaasha taabiciinta xujo ma tahay ha waa warba ku sugan soo ma sidaa awgeed ayaa cilmulxadiis waxaa asal ah in lagaga hadlo axaadiista nebiga sal alla alay waslam loogu talagalay marfuuca laakiin mawquufaadkii saxaabada laga wariyey iyo maqtuucaadkii tabac bay u galeen maaragta wain kaana aslu wadcihi min jli axaadiis marfuuca sidii asalka ahayd ee loo dejiyey waxay ahayd axaadiista marfuuca ah halkan muxuu inoogu sheegay wuxuu inoogu sheegay culuum xadiis tacriifkeedii waxa weyaan xadiis tacriifkiisii iyo isagoo israacsan oo magiciia tacriifkiisii iyo mawduuciisi waa shay muhima markaas idan qawaacidda aynu soo wadnaynu ka hadlaynaa maxay u khidmeyneysaa xadiiska nabiga sal la alay waslam bay ukhidmeyneysa xadiiska nabiguna wuxuu ka kooban yahay xadiisku laftigiisaba sanad iyo matn buu ka kooban yahy raawiyo marwi buu ka kooban yahy waadix ikhwaan hahi sidaas ayuu sheekhu inoo sheegay waxaynu darsigana maanta ku khatimaynaa shalay kelmad baynu sheegnay kelmadda aynu sheegnay waxaynu nidhi sheekh islaam ibn taymiya raximah llah waxa waxaa la yidhi eh, ay culimmadu yidhaahdeen muu dhalin caruur soo ma hay laakiin muxuu ka tegay baa nidhi caruuru soo ducaysa aw saalixin yadcuu lahu caruuru soo ducaysa muu dhalin raximah laakinahu muxuu ka tegey muxuu ka tegey xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir soo garanaysa xaafid ibnu kaiir waa ayo waa tilmiidu ibnu taymiyata raximah llah wuxuu yihi maata ibnu taymiyata raximah llah ibnu taymiya caalimkaasi waa dhintay oo de nafti baa ka dhacday fakashaftu can wajhi dabeedna wejigiisii ayaan maradii saarnayd ka fayday waqabaltu waa dhunkaday qofka dhintay in la dhunkadaana majais mise jais maaha waa jais a waa jais ya oo nebigu alayh isalaatu wasalaam dee saxaabadiisa qaar dhintay waabu dhunkadayba caleyhi salaatu wasalaam idan waa sunne banaan wuxuu yihi fakashaftu can wajhi baan ka fayday maradii waqabaltu waa dhunkaday waqad calaahu shaybu akara mima faaraqnahu isaga oo wejigiisu cirada ku taallaa ay ka badnayd markii aan uu maaragtay noogu dambeysay sidii uu ahaa yani ciradiisi intii ka badatay lam yatruk walada saalixan yadcuu lahu kamuu tegin ilmo isagu uu dhalay oo tafiirtiisiiya oo waxa weyaan jirkiisa laga soo jaray oo u duceeya laakinahu taraka ummatan saalixatan tadcuu lahu laakiin wuxuu ka tegay ummad uu ku tabcay iyo oo arday iyo culimo waxa weeyaan iyo caamaba leh oo waxa weeyaan iyo kutub marka ummad dhanoo u duceysa ayuu ka tegay albidaaya nahaaya ayuu hadalkaasi ku yaalaa lilxaafid ibnu kaiir marka hadalkaasi asalkii aynu ka naqlinaynayna sidaas ayuu kaas ayuu ahaa oo de caalim weyn ba hadalkaa yidhi soo ma subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub ilay